bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wuxuu imaamku jiray oo kasoo hadlayay eh, kooxihii ama firqooyinkii eh, dariiqa sunnada ka baxay ama ka leexday ayuu tusaalayaal ka bixinaya qaar ka miduu magacaabayey wuxuu yidhi marka waalmuctasilati wa kalmuctasila sida muctasiladoo kale raafidadoo kale khawaarijtoo kale murji-adoo kale muctasiladoo kale muctasiladu marka waa firqo ka mida firqadaas firqooyinka luunsan waxay soo baxday taqriiban baa la yidhaahdaa qarnigii labaad bilowgiisa ayay dhalatay baa la yidhahda waxaana fikirkaas bilaabay ninka nin la yidhaahdo cataa ama wasil ibnu cataa oo arday u ahaa alimaamu xasan albasri taabicigii waxaa timid baa la yidhi majliska xasan albasri su-aal dhahaysa ruuxa dembiga weyn ku dhacaya gaalnimo gaadhsiisnay murtakibulkabiira ma gaalba mise waa muslim su-aashaasaa timid markaasuu intuu soo booday baa wuxuu yidhi gaalna ma aha waxaa dhahaya waasil ibnu cataa gaalna ma aha muslimna ma aha waa manzila bayna almansilatayn yani wuxuu udhexeeyaa gaalnimo iyo islaamnimo udhexeeya boos dhexdaabuu joogaa alxasan albasri oo imaamkii ahaa taabiciga ayaa marka wuxuu ihi ictazilna laga fogow gacan dhaaf buu ihi nin balaayadood halkaasaa marka waxaa lagu magacaabay bay dhahaan muctazila marka fogaanshaha uu majliskii sheekha ama imaamka ka fogaaday uu afkaartan la fogaaday ayaa magacu ka yimid oo saasaa muctasilo loo yihi ayb marka lasoo ururiyo fikirka muctasiladu wuxuu ku salaysan yahay shan asal oo iyagu maxay u yaqaanaan al alkhamsay dhahaan shan asal shanta asal midka koobaad waxaa la yidhahdaa alcadlu bay u yaqaanaan alcadlu bay dhahaan alcadliga waxay ka wadaan addoonka waxa uu samaynaya qaybta macaasida ah ayay waxay ka saareen ilaahay taqdiirkiisa ilaahay ma qadarin bay dhahan macaasida addoonku gelayo ma qadarin mana abuurin shaqana kumale allana tabaaraka wa tacaala addoommada afcaashoodoo dhan ba qudradiisa iyo awoodiisu taqdiirkiisu ma galo mana abuurin isagu waa kaan soo sheegnay masaladaasi cadlil dhaha marka cadliga waxay yidhahdaan nafyu lqadar ah, qadarka iyo maqaadiirtoo la diido ayay u yaqaanaan cadliga asalka labaad tawxiid bay dhahaan atawxiid bay u yaqaanaan tawxiidkana waxay yidhahdaan iyadana ay u yaqaanaan nafyu sifaat ilaahay oo sifaadkiisa loo diido oo la yidhaahdo ilaahay sifo ma leh tawxiid bay ahaa oo waxay tawxiid ugu magacaabayaan ilaahay haddii sifo loo sugo waxaa ka dhalan bay leeyihiin ilaahyadu inay tiro noqdaanoo mid keliya uusan noqonin isbaatu sifaat yalzam minhu tacadud bay dhahaan saas daraaddeed sifaatka dhan haddii loo diido tawxiid iyo alle keligii baa dhalo soo baxayay leeyihin alle keligii baa ka soo baxaya mid marka nafyu sifaat baa waxay u yaqaanaan tawxiid u yaqaanaan asalka saddexaadna waxa weeye infaad lwaciid waxay dhahaan wa yani waxay qabaan ilaahay tabaaraka watacaala cid kasta oo dembi uu galay uu cadaab ugu hanjabay ama ugu goodiyey dembigiina uu addoonku galay qasab weeye oo ilaahay laasim bay ku tahay hanjabaadiisii inuu ku fuliyo ah, waa laasim bay leeyihin in isagoo dembigii galay looguna hanjabay laga dhaafo ma soconaysay leeyihin marka infaad ulwaciid waay waana meesha ay dhahaan dadka dembiyada waaweyn galay waa inay naarka ku waaraan tanfiidan linusuusi alwaciid waana meesha looga bixiyey waciidiyana waa la yidhaha alwaciidiya alwaciidiya waxaa laisku dhahaa khawaarijta iyo muctasilada leanna nusuusta waciidka iyo hanjabaadda bay quluwi ku sameeyeen nusuustii wacdiga iyo rajogelintana meesha way ka saareen wax weynba maysiin macna ictibaar weyn maysiin asalka afraadee usuusha khawaarijta waxaa la yidhaha ka mid a waa asalka almansilatu bayna almansilatayn ay dhaheen mu'minka dembiga galay weyn mu'min ahaa ama muslim ahaa gaalnimo se aan gaadhsiisnayn dembigaasi muslimna dhihi mayno mu'minna dhihi mayno gaalna dhihi mayno laakiin waxaan dhahaynaa adduunka intuu joogo waa ruux meel dhexe jooga gaalna aan ahayn islaamna aan ahayn axkaamta adduunyada aakhiro markuu tagana sida gaaladoo kaleu naarta ugu waaraya qodobkaana waa qodobka ay dhahaan almanzila bayna almanzilatayn waa asal min usuul almuctazila waa asalka afraad waay asalka shanaad waxay yidhaahdaan alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar bay u yaqaanaan wanaagoo dadka la faro iyo xumaantoo laga reebo maxay ula jeedaan taa qur-aankaaba sheegay muuminiintao dhan buu alla ku tilmaamay laakiin iyagu qasadkale ka wataan waxay ka wataan alkhuruuju cala alwullaad cala alxukaam madaxda muslimiinta in lagu baxo hadday dembi galaan oo jawr ku dhacaan in lagu kaxo oo lala dagaalamo oo seef loo qaato midaasay u yaqaanaan alamru bimacruuf wannahyi cala almunkar marka waa shan asal oo wada khaldan magacyo fiifiicanna wada leh asalka ugu horreysa cadli bay ku magacaabeen alcadlu waa magac fiican sooma asalka labaad tawxiid bay ku magacaabeen waa isagana waa magac fiican asalka saddexaad infaad lwaciid bay ku magacaabeen manzila bayna almanzilatayn alamru bimacruuf annahy can lmunkar marka yani waxa weye magacyahan kutubta ahlusunnaha marka dhexdooda ay ku timaado qaabkay u isticmaalayaan yani mustalaxaadkan qaar ka mida ah, iyo muctasiladu macnaha ay u yaqaanaan waa kala duwan yahay marka waa inaad garanayso muctazila maxay ula jeedaa markay kelimaadkan isticmaalayaan shantaa asal buu marka ku salaysan yahay madhabka muctasiladu saas ayb waxaa ka mida mabaadidooda asaasiga aad yani caanka ay ugu yihiin alictimaad cala alcaqli kuliyan fi listidlaal lixaqaa'idih markay caqaa'idooda ay daliil u raadinayaan aslu talaqi masdaru talaqi cinda almuctazila waa caqliga masdaru talaqi meesha adiga aayad qur-aana iyo xadiis iyo aad daliishanayso ayagu waxay ku leeyihiin caqligaa ku tusay iyo caqligaa diiday waa saas ayib saas darada caqlaaniya la yidhahda caqlaaniya saas daraaddeed ba waxyaabaha wixii xun iyo wixii fiican caqligay ku sugaan ataxsiin wataqbiix alcaqliyeyn caqligaasaa waxaan xumeeyey caqligaas fiicneeyey wixii caqligu uu arko inuu wanaagsan yahay haddaad samayso waad ku dambaabi haddii wixii caqligu uu ku tusay inuu fiican yahay aad samayso abaalgudba lagaa siin yani waxawey caqliga waxay siiyeen yani awooddiisii wax ka badan yani way nooc taqdiisay siiyeen nooc taqdiis ah cala xisaabi nusuus nusuustii alla soo dejiyey ba waxay ka hormariyeen caqliga waxay yidhahdaan macnaha alqaciyaat alcaqliya muqadama cala alnaqliyaat walsamciyaat bay dhaha saas man waana asalkooda ugu weyn baa la dhigi kara maana sidoo kaleete usuushooda waxaa ka mid a saxaabada way duraan saxaabada way duraan oo muxuu ahaaye sida shiicadoo kale saxaabada waxbay ka sheegeen khaasatan akaabir asaxaaba ayib oo waxay yidhaahdaan khaasatan maalintii jamal dagaalkii jamal raggii galay labada kooxood midood faasiqad bay leeyihin labadooda labadooda kooxood midbaa faasiq ah meeshii aan ahlu sunna madhabkooda soo taqriirnay saxaabada ay ka qabeen iyadana way khilaafsan yihiin afkaartaasi marka waa afkaarta muctasilada wey macnaha afkaartii muctasiladu marka magacii muctasiladu taqriiban eh, wax sheeganaya hadda waa yaryahay laakiin afkaartoodii baa shaqaynaysa afkaartoodii oon magacii wadanin ayaa shaqaynaysa macnaha oo in dad badanoo hadda masalan kutaabta iyo nimanka mufakiriinta mucaashiriinta la yidhahdo waqtiga xaadirkaa iyo in badanoo fikirkii muctasilada bay xambaarsan yihiin ayib yani in badan bay xambaarsan yihiin walow mare kaleba soo xidheen oo hadda waayahan dambe waxaa aada loogu yaqaanaa oo warbaahinta iyo aada loogu isticmaala alcaqlaaniya la yidhahdo yani waxaa la yidhahdaa almadrasa alcaqlaaniya ama alcaqlaaniya bay ku leeyihin yani waxay aada isticmaalaan masalan altanwiir madhab tanwiir baa lagu leeyahay waxaa lagu dhihi masalan madhab tajdiid cusboonaysiin altaxriir alfikri ama ataxarur alfikri baa loo isticmaalaa waxaa la yidhaahdo altatawur walmucaasara waa marmar loo isticmaala mar waxaa la yidhaahdaa atayaaru diini almustaniir atayaaru diini almustaniir mar waxaa la yidhahdaa alyasaaru alislaami mustalaxaadkaasoo dhan inta badan waxaa loola qastaa dadka caqliga taqdiisiya nusuustana ka hormariya nusuusta wixii caqligoodu uu yeelana ka qaata wixii markaa caqligooda uu diidana yidhaahda meeshaba kuma jiraba yacni inkira ama haddayna inkiri karin oo aayad qur-aana ay tahay oo ayna markaa ku dhiiran karin inkirideeda macnihiibay dhahayaan leexinayaan hadduu xadiis yahayna waxay leeyihiin oo u fudud inay yidhaahdaan caqligii iyo qur-aanku waa ka hor imaanaya bukhaari ha ku yaalla muslim ha ku yaalla wax caqliga ka hor imaanaya wax la qaadan kara maaha saas way macana marka yani hadallada hadda aan sheegnayo waxoogaa macmacaan ayaa inta badan loo isticmaala yani waxa weye caqlaaniye iyo tanwiiriyiin yani waxa weye waa dad wax iftiiminaya waay waxbay cusboonaysiinayaan yani waa waa fikri xor ah ataxarur fikri yani maskaxda ruuxa waa in la xoreeyo waa inay xorowdo oo taqaaliiddii hore ay ka xorowdo muxuu ahay casrinimada tayaarka diiniga ehe mustaniirka ah ee wax fahmaya meelahaasay adiga marinaya nafcadaasi marka waxaa xoojiyey oo aada u xoojiyey fikirkan caqlaaniga ahe ee qarbiga maadiga ah yani waxa weye ilan reer galbeedka fikirkoodo dhan waa maado wuxuu ku salaysan yahay maadada iyo adduunyada ma dhaafisna si marka fikirkan ayagu u yaqaanaan asal raaca oo iyo sunnadii ha lagu noqdo ha lagu dhaga ah say ula dagaalamaan baa waxay xoojiyeen fikirkan caqlaaniga ah saas maana markaasay niman baaxifiin ah niman mufakiriin isku sheegay niman noocaasay soo saareen ayagiiba wax badan tamkiiniyeen marka sidaas weyaan ayib ninka la yidhahdo masalan hadda maxamed cabdi oo kaleeto maxamed cabdi tafsiir buu leeyahy yani eh, sheekii ninkii la jiray maxamed rashiid rida sheekiisu ahaa maala wuxuu ka hadlayaa yani eh, suurat lfiil nimankii la halaagay oo ilaahay tabaaraka watacaala uu sheegay wa arsala calayhim tayran abaabiil shimbiro kooxbuu alla ku soo diray tarmiihim bixijaara oo dhagaxyaal ku tuuraysa tiibaa caqligiisu qaadan waaya shimbiro soo duulahayo haddana dhagaxyaan intay soo guraan bini aadam ku baabi'inaya caqligu ma aqbali kara buuri ayib maxay tahay marka aayadda hoos maxaa laga wadaa markaasuu wuxuu yihi maahe cudurro iyo bacteria ayaa ilaahay ku salliday buuri ah. dadkan cudurro yani la yidhaahdo muxuu ahaay xisba iyo jidri iyo cudurro khatar oo noocaasoo kale abaalaayey ah mooye shimbiro samada wax ka soo ma jirin buuri cudurradii hatar khatartahay ah nimanka lagu tirtiray unbaa waxaa laga dhigay shimbiro laga cabiray buuri ah, yacni muxuu u qaadan la'yahay shimbiro alla soo diray oo dhagaxyaal tuurahaya baa waxay la tahay waxaan maskaxdu qaadan karin hata caqligaaga daciifkaan qaadan karin laakiin muxuu ahaay masalada masalo suuroobi karta sooma ilaahay tabaaraka wa xayawaanaadkiisa iyo makhluuqaadkiisa siduu doonuu u isticmaalaa sooma iska dhaaf shimbir weynoo ordaysoo duulayse hadduu ilaahay kugu soo sallido quraanjo intay dhagax weyn qaadatay kula dhici sooma soo quraanjo ma tabaryaa ilaahay hadduu doono wuu kugu sallidi wuuna kugu diri marka rabbi qudradiisa wax caajis gelin kara ma jiro caqligaaguna hadduu diiday waa kaaga eh caqligii kale ma diidin ummadda intaa noolaydee saxaabo lahayd ee culimo lahayd caqligoodu ma diidine kaagaa diiday kaagaa markaa wasaqaysan soma kaagaasi wax ka yii sidaas weyaan caqlaaniyadu marka wax weyaan niman noocaasaa ah jira marka fikirkooda sacad zakluul in la yidhahdo isagana xijaabka weerar ku qaadayoo mxuu ahay raggii xijaabka la dagaalami jiray qasim amiin ninkii dhihi jiray taxriiru lmara iyo mara aljadiida lahaa iyo xuseen ninkii dhihi jiray taha xuseen ee shaacirka ahaa gabayaaga ahaa ee ay yidhaahdaan camiid ladabi alcarabi bay yidhahaan camiid ladabi alcarabi isaguna raggii fikirkaasoo raggaalagu soo isticmaaleen bay ahaayeen inta badan axmed amiinkaasoo isagana mualafaad leh fajru lislaam iyo duxa alislaam iyo yani dahra alislaam iyo wax noocaasuu leey muctasiladii afkaartoodii kharibnayd iyo weliba wax kasii daran unbay muxuu ahaayeen wajeen marka eh, raggaas waxaa ka mid a ninka la yidhahdo masalan xasan turaabi oo kaleeto xasan turaabigan eh, muxuu ahaay reer sudan ah, waa zindiiq waay nin diin lama nin diinle maaha nin waxay moodaan eh, dad badan u haystaan inuu yahay nin islaami ahoo muxuu ahay islaam inuu wax muxuu ahay wax noqdo inta badan ka shaqeeya maaha nin uun muxuu ahay danihiisa iyo kursi gaad iyo wax noqo iyo meesheeda waayo laakiin waxuu diinka ogyaha ma leh kitaabaad buu leeyahay oo xadiis badan ku inkirayo oo usuul badan usuushi sharcada ka mida ah uu ku baabi'inayo turaabigaasaa ka mid ah. waa ninkii yidhi usuululfiqiga hala tajdiidiyo ah yani usul fiqiga waa in la tajdiidiye buui kitaab buu leeyahay aad iyo aad rajo uga kicisay marka nin islaami a ma ah sheekh salmaan eh, salmaan cawda mar risaalo uu leeyahay xiwaarun haadin maca maxamed nin uu muxuu ahaayey uu ghazaali kula dooday eh, turaabi buu ka hadlaya marka wuxuu leeyahay haddii loo turo haddii loo turo turaabi waa inuu cilmaani yahay buui haddii kalena calmaani waaba kasii shisheeyaaba marka alqaab waaweynoo layna siiyey baa jira waxyaala waxaa jira intuu iclaamku buunbuuniyey magaca loo yeelay la soo saaray dadka la cadsiiyey waxay yihiinna dadku ayna ka waraynin baa jira raggaasi marka waa ragga mucaasiriinta waxaa ka mid a maxamed hazaligii dhiman jiray maxamed hazaligii masriga ah ee dhiman jiray kitaabad buu leeyahy isagana yaa ka mid a marka raggaasoo dhan waa ragga afkaartii ictizaalka oo nooc casrana a lagu sameeyey isku dayey inay suuq geeyaan oo ay macnaha ummadda ay u gudbiyaan macnaha marka fikirka iqtisaalku saasuu hadda u noolyay waxaana dacminayo dabada ka riixaya yacni xadaarada reer galbeedka oo iyadu dee wixii asal ahaa iyo qur-aankii iyo sunnadii iyo ummaddan taariikhdeedii iyo kasoo horjeeda in la yidhaahdo wax walba wax cusub ha lagu dhiso wax walba caqliga muxuu ahaaye teknolojiyada horumarka wixii hore hala tuuro halkaasay ku salaysanta meeshaas marka iyaga iyo qolyahaas iska kaashanayaan maana ayib muctasiladu marka qolyaha waa wlkaramiyati wakalkaramiyati waay ah, wakalmuctazila wakalkaramiya karaamiyadu iyadu waa firqo ka mida ah murjiada almurjia alqadariya ayay ka mid tahay waxaa loo tiiriyaa nin la yidhaahdo abi cabdillahi ibni muxamed ibnu karaam annaysaburi oo dhintay muxuu ahaay labadii boqol iyo konton iyo shantii qarnigii saddexaad dhexdiisuu dhintay sajistaan meesha la yidhaahdo asalkiisu waa nin carabi ah nin zuhdi badanoo daaco badan cibaado badan buu ahaa muxuu ahaayey afkaartanuu marka la yimid afkaar buu la yimid waa afkaartii murji'ada iyo wax lagu daray waay oo wuxuu la yimid imaam iimaanku inuu yahay tasdiiqu muxuu ahaayey allisaan saas macanaa aliqraar watasdiiq billisaan duna alqalbi iimaanku waxa weeyaan uun carabka uun kaga dhawaan carabka uun ka rube haddaad doonto qalbigaaga waxba ku jira ayib marka waxaa ka mid a maalan afkaarta uu la yimid ilaahay in la garto oo lagu garto bilcaqli macrifatullahi bilcaqli haddii ilaahay aada nusuusta ku garato oo qur-aankaa ilaahay ii sheegay xuquuqdiisa ii sheegay nebigaa ii sheegay ilaa intaad caqligaaga ka shaqaysiiso ood muqadimaad ayagu ay dejiyeen aada marto sidaa ilaahay ilaa aada ku garato maba aadan rumaynin bay ku kuleeyihi ilaa aada fahanto caalamkan waa xaadis xaadis kastana wax keenaa jira keligii isma keeni karo saas daraaddeed allah keenay xaadiskan isagaa muxdisoo keenay allaha keenay wax keeni kara ma jiro muqadimaad saasoo war falsafad iyo kalaam ah oo iyagu ay dejiyeenba waxay leeyiin ilaahay ku garo haddaad dariiqaas ku garan weydo aayad qur-aanaa ii sheegtay iyo xadiis baa ii sheegay ilahay saasaan ku gartay kuguma filla leeyihi kuguma filla yani waxa warkaasi xataa kutubta firaqda inta badan ashaacirada iyo sabtaasay masalada u galeen ayib oo muxuu ahaayey ilaahay garashadiisa marka usuusha waxaa ka mida ah uu la yimid yani waxa weeye ninka la yidhaahdo eh, ibnu karaam eh, salaada iyo soonka iyo xajka iyo cibaadadu wax niyaaba uma baahna buuri hadaad iska samaysa niyadlaan waa anfaxaysaa waxaa ka mid a wuxuu yidhi ilaahay hadalkiisa iyo sifatulkalaam waa sifa xaadis ah. ayib alla wuu hadlay mar uusan hadli jirin baana soo martay buuri waxaa kaleetoo ilaahay sifaadkiisa uu maray inay kuwa khalqiga shabahaan waxagga sifaadkana wuxuu ka ahaa mushabbihada yani ilaahay sifaadkiiyo sifada sifaadka makhluuqu waa isku mid muctaqadan noocaasoo baatil ah oo qaarna uu raggii ka horreeyey ka soo gaaray qaarna isagu uu ayuu ibnu karaamkaasi isaguna la yimid dariiqadiisiiyo kooxdiisana waxaa la yidhahdaa alkaramiya la yidhahda alkaramiya kooxda xig wlkullaabiyati wa kalkullaabiyati buu yihi kullaabiyada iyaguna waa koox kale ayagana waxaa loo tiiriyaa oo loogu abtiriyaa oo loo nisbeeyaa nin la yidhaahdo abu muxamed cabdullahi ibnu saciid ibnu kullaab alqaطaan altamimi albasri nin mutakalim ahaa ninkaasaa marka loo tiiriya ayib isaga iyo nimanka nimanka muctasilada ah buu aada ula doodi jiray oo la murmi jiray isaguna wuxuu dhintay labadii boqol iyo afartankii laba boqol iyo afartankii hijiriga ayuu dhintay taqriiban ibnu karaam iyo ibnu kullaab oo isku dhowaayeen xagga dhimashada toban toban sana kana dambeeya iswakti bay ahayeen ninka la yidhahdo cabdullahi ibnu saciid ibnu kullaab marka oo dariiqada kullaabiyada loo tiiriyo isaguna yacni waxa weeyaan inta badan afkaartiisu waxay u dhaxaysaa afkaarta ahlu sunnaha iyo afkaarta muctasilada ayib inta badan ibnu kullaab haddaad rabto fikirkiisa waa fikirka ashaacirada iyo maaturidiyada ashaacirada waan tilmaami doonaa leanna marxaladan abulxasan alashcari fikirkan ashaacirada marka uu taqriiriyey oo laga qaatay oo uu ardadiisu ka qaateen waa marxalo uu muctazilada ka soo tegey oo uu ku qancay fikirka ibnu kullaab marka ibnu kullaabkaasi muusan soo gaadhin oo arday uma noqonin laakiin ibnu kullaab ardadiisii buu abulxasan alashcari arday u noqday kullaabiyada marka maxay qabaan firaq badan bay horta uga dhow yihiin sunnada firaq fara badan ayay sunnada uga dhow yihiin oo muctasilada iyo jahmiyada iyo way uga dhow yihiin laakiin usuul fara badanoo khaldan bay leeyihin usuusha inteeda badanna waxaa yani waxa weye eh, waxaa faafiyey maaturidiyada iyo ashacirada ashcariyada ayaa inta badan faafiyey isaga waxa weeyaan ma xoogaysanino yacni afkaar bay noqotay laakiin ka daa'ifa ahaan fikirkoodii qolyo kalea ku adeegay oo macnaha faafiyey sidaas way macnaha marka kullaabiyadu qoladaas waa kullaabiyadu waa qolada waalsaalimiyati wa kasaalimiyati saalimiyadoo kale waa saalimiyadu ayagana waa qolo kaleeto waxaa loo tiiriyaa nin la yidhaahdo abu cabdillaah moxamed ibnu axmed ibnu salim albasri oo wuxuu isaguna geeriyooday eh, labadii boqol iyo sagaashan iyo toddobadii laba boqol sagaashan iyo toddobadii hijiriya ayib wiil uu isagu dhalay baa uga dambeeyey fikirka oo isaga la yidhahda abulxasan axmed ibnu maxamed ibnu salim ayaa uga dambeeyey oo isaguna saddex boqol iyo lixdankii eh, hijiriga dhintay ayb ninkaasi marka culimadii salafka rag ka mid a ayuu u ahaa arday u ahaa waa ninkan musaalimkaas saanimiyada loo tiiriyo asagu waxaa la yidhaahdaa wuxuu u badnaa dhanka tasawufka dariiqooyinka suufiyada iyo difaacooda yuu u badnaa oo huluwiga cibaadaadka iyo bidaca khuraafaadka aan salka laha ina ilaahay loogu dhowaanayo Eh, ayuu inta badan u badnaa sifaatka ilaahayna waxaa la yidhaahdaa way sugi jiray laakiin huluwi iyo xadgudub buu samayn jiray sida mushabbihadoo kale waa ka badbadin jiray sida maalan eh, allah tabaaraka wa wuxuu qabay eh, inuu awliyadiisa si caddaana isugu muujiyo adduunyada yacni si cad ninku hadduu weliya isagoo adduunka joogu ilaahay daalacanayayo alla ka hor muuqdaa wuuba arkayaaba saas macnaha oo waana midda sufiyada xataa qaar ka mid a ah ay yidhaahdaan muxuu ahay haddii aan elbiriksi aan hortayda ilaahay ka weyn lahaa oo araggiisa iga qarsoomi lahaa inaan mu'min ahayba nafteeda kuma tiriya waxba kama jiro ma ilahay baa adduun lagu arki karaa somaynaa soo mar waan soo marnay ilaahay lama arki karo adduunka yani cid arki karta ma jirto aadamuhu uma uma uma samaysna awood uu ilaahay ku arki karo adduunka nebi muuse arki lahaa hadii la arki karo sooma marka ilaahay awliyadu si cadaanay u arki kartaa adduunyada isaga joogtoqabiman sidoo kale ilaahay wuxuu ku shabihi jiray oo uu ka dhigi jiray sida makhluuq jawaarixna oo kaleeto mushabi dhanka macnaha sifaatka wuxuu ahaa mushabihaadu ah qolyahan mushabih ilaahay iyo addoommadiisa isku shabaha ayuu ka mid ahaa macna ayib nin la yidhahdo abu aalib ilmaki oo suufi ahaa oo kitaabka quutulquluubka la yidhahdo iskaleh ayaa ardadiisa ugu caansanaa firqadaas iyaduna waxa weeyaan waa firqooyinka eh, ayaguna eh, masaaisha asmaa sifaatkana ku luusan xagga kaleetona dariiqooyinka suufiyada ah ayay macnaha ka tirsanaayeen wa nadaa'irihim iyo wixii la midab ah, sheekhu leeyidhi kooxihii markuu soo tiriyey ayuu wuxuu yidhi wa nadaa'irihim iyo kuwaas wixii la mid ah inta aan soo sheegnay iyo wixii la mid ah ila lama koobi karo way fara badan yihin nadaa'irtaasi waxaa ugu muhiimsan innaga ahaan marka la yidhahdo soomaalida qolada la yidhaahda ashaacirada inaan wax ka ogaan leanna inta kaleba waxay qabeen kooxaha kale waxay qabeen innaga waxay inoo soo martay oo ina soo gaarsiiyey nimanka la yidhaahdo ashaacirada afkaartan kale taqriiban ama firaqdan kale wax uu nisbo sheeganaya ama ku abtirsanaya ama kutubtooda darsaya taqriiban yani wax weeyaan ma jirtaa la dhihi karaa hadday jirta xataa ma badna innaga ahaan marka la yidhahdo laakiin kooxda afkaartan ay waxay naga soo gaadheen oo ina soo gaadhsiisay waa nimanka laydhahda ashaacirada nadaa'irtaasi marka gelayaanoo kooxahaasi ku khaldan usuul waaweyn ayay ka mid waxaana loo tiiriyaa oo ay ku agtirsadaan ninka la yidhaahdo abulxasan caliy bnu ismaaciil alashcariy abulxasan caliy bnu ismaaciil alashcari wuxuu dhashay labada boqol laba boqol iyo lixdankii hijiriga wuxuuna dhintay saddex boqol iyo labaatan iyo afartii hijiriga yacni waxaa la dhihi karaa aakhirkii saddexdii qarni qarnigii ugu dambeeyey saddexaad aakhirkiisu dhashay qarnigii afraad bilowgiisana waa dhintay noloshiisa halkaas bay ku baabtaagna asal ahaan wuxuu ku abtirsadaa abulxasan ninki la dhihi jira abu muusa alashcari saxaabigii jaliilka reer yamaneed halkaasaa abtirkiisu galabaa la yidhaha asalkiisa abulxasan alashcari basruu ku dhashay ciraaq ayuu ku dhashay fuqahada markii ugu horraysayna wuxuu wax ku bartay oo waxbaray fuqahada muctasiladaa waxbartay yaraantiisii markuu hana qaaday shuyuukhdii wax bartay ahaayeen khaasatan wuxuu arday u noqday oo laazimay ninka la yidhaahdo abu caliyin aljubbaai hooyadii uqaymaa la yidhahdaa aduu waxa weyaan ninay aada isu dhowyiin dhankaana waa ahaa ninkaasu marka arday khaasa u noqday abuu cali bn jubbaai min ru'uusi lmuctazila waa muctazilada raggoodii waaweynaa mashaaikhdaabu ka mid yahay ninkaasuu la joogay oo cilmiga ka qaadan jiray ilaa uu gaadhay afartan jil ilaa uu gaadhay ilaa afartan intuu ka gaadhay ninkaasoo arday u ah nin fasaxo badan oo xujadiisu xoog badan tahay oo dood badan oo jadal badanna wuu ah abulxasan ashcari ayb muctasilada marka waagii intuu muctasiliga ahaa wuu difaaci jiray oo xujadiisa iyo doodiisa iyo aad buu u difaaci jiray saas way macanaha afartanka kadib markii afartan u dhammaaday ayuu marka wixii dib u fiiriyey waxay sheegaan kutubta taariikhdu shan iyo toban beri buu yuu guri isku xidhay baa laydhaha guri buu laazimay ma soo bixin kadibna masaajidku usoo baxay basra masaajidka ku yaallo usoo baxay kursi buu fuulay markaasaa wuxuu yidhi man carafanii faqad carafanii waman lam yacrifnii fainii ucarifuhu binafsii buui ninkii i yaqaanayna waa i yaqaanay ninkii aan aqooninowna anaa isu kaa sheegi buui hebel baanahay hebel baanahay hebel baanahay wuu issheegay markaasuu wuxuu yihi kuntu aquulu bikhalqi alqur'aan wa ana allaha laa taraahu alabsaar wa ana afcaala ashari ana faaciluha wa ana taa'ibun muqlicun mutasaddin liraddi cala almuctasila buuri waad itaqaanaa buuri waxaan dhihi jiray qur-aanku waa makhluuq waa ra'yigii muctasilada sooma ilaahay aakhare laguma arki karaan dhihi jiray waa ra'yigii muctasilada afcaasha sharka ilaahay ma abuurina anaa abuurhayaan dhihi jiray buuri waa ra'yigii muctasilada waxaasoo dhan baad igu taqaanaan iyo waxyaalo la mida maanta waxaan idin ogeysiinaya oo iclaaminayaa buuri inaan ka noqday wixii ka toobad keenay hadda wixii ka dambeeyana waxaan isu taagahayaa inaan muctazilada radiyo nimankaan ka tirsanaan jiray maanta dagaal baan kula jiraayo wixii ka dambeeya ku talagalaan saa iga ogaada ayib marka xilligaasuu marka bedelay fikirkii ahaa muctasilada ictizaalkiibuu ka tegey ictizaalkii ayuu ka tegey markaasuu kutub qoray uu ku radinayo kadibna eh, markuu madhabkii ictizaalka ka beri noqday wuxuu samaystay oo qajeexday manhaj kale oo masaa-ishii khilaafku ka taagnaa intuu caqliga u bandhigay oo wax miisaamay oo fiiriyey buu si ugu qancay sidaa uu markaa labaad ku qancayba haddana waxay u noqotay manhaj kale markaa dambe waa marka uu waafaqay weye marka ou raacay dariiqadii ninkii hadda aan soo marnay ee ibnu kullaab cabdullaahi ibnu saciid ibnu kullaab ayuu marka dariiqadiisii qaatay oo dariiqadiisu maxay ahayd fi lasmaa wasifaat marka la yidhaahdo toddoba sifo ayaa la sugayaa oo la yidhaahdo yani asifaat asab alcilmiya la yidhahda oo maalan sifatu alxayaat iyo cilmiga iyo iraadada iyo qudrada iyo kalaamka iyo samciga iyo basarka toddobadaas sifo sugidoodu waa madhabka ibnu kullaan sifaatka kale ee khabariga la yidhahdo asifaatu alkhabariya oo masalan wejiga gacmaha lugta saaqa faraha sifaatkaasna waa inkireen sifaatkaas ma dhici karaan buuri amaa sifaatkan toddobada waa sugay waa tii caanka ahayd macnaha toddoba sifaa ilaahay loo sugaa toddobana muxuu ahaaye waa loo diidaa muxuu ahaa waa jaa-is wixii ay daldali jireen waay fikirkaa marka ibnu kullaad ayuu marxaladaas imaamku qaatay ayib marxaladaa weye marxalada marka ardada uu yeeshay oo fikirka laga guuriyey oo fikirka laga qaatay oo la faafiyey madhabka ashcariga hadda loo yaqaanana waa marxalada ibnu kullaab madhabkiisa waay ibnu kullaab madhabkiisa markuu ku qancay imaamku muctaziladiina ka soo tegey markaa way marxalada hadda ay soomaalida soo gaadhayo wadaadadu ay ashcariyada loo yaqaano taayada ee ay taqriiriyeen raggii isaga ka dambeeyey oo qaarkoodna ardadiisii ahayn qaarna ay kasii dambeeyeen macna saas weyaan akhiiran markii ugu dambeysay waxaa la sheegaa marxalad saddexaad buu lahaa abulxasan alashcari marxalada saddexaad wuxuu ka soo noqday haddana fikirkii ibnu kullaab ah, marxaladii dhexe wixii uu ku qancay uu jidaystay haddana wuu ka guuray baa la yidhaha xaggeebuu u guuray wuxuu u guuray manhaju ahlisunna waljamaca madhabkii imaam axmed ariiqadii imaam axmed baan u noqday buui taa dambe ayuu ku dhintay baa la yidhaahdaa laakiin saddexdaa marxalo noloshiisa in loo qaybiyo waa si ay culimmada qaarkood qabaan qaarna waxay leeyihin may marxalo saddexaad mama jirata laba marxaluu maray laba marxaluu marayo marxadan marxaladan ugu dambaysay shaki gelinaya laakiin kutub qoray oo kutubtiisii baa taalla kutubtiisa uu qoray marxaladaa dambe ayuu ka mid yahay kitaabkiisa la yidhahdo alibana can usuuli diyaana oo uu masaa-ishii inteedii badnayd ku sugayo ibnu kullaabna uu khilaafayo ninka la yidhaahdo muxuu ahay muctasiladiina uu khilaafayo bal kitaabkiisa maqaalaat lislaamiyiin lafteeda ayuu wuxuu ku sugayaa inuu madhabkiisu yahay madhabu ahli lxadiid asxaabu lxadiid madhabkoodii intuu soo tiriyo muctaqadaadkoodii buu wuxuu leeyahay wa ana wa bihi aquul somaynaan soo sheegi naskiisa soo guurina saas macnaha risaaladiisan iyadana risaalatu ahli saqr oo iyadana taallo iyadana idiin sheegay oo dhowr iyo konton ijmaac uu kusoo guuriyey dhowr iyo konton asal oo ahlu sunnuhu ku ijmaaceen ayada khaladaad waaweyn baa ku jira saas ma hufna ma hufna waxyaala fara badan oo cilmulkalaamkii oo ra'yigii qadariyada oo muctasilada oo ayaa ku jira oo uu yacni ka dhigayaa inuu qabo marka ma hufna adiga si la yidhaahdaba ama laba marxalo ka dhig ama saddex marxalo ka dhige imaamku akhiiran markii ugu dambaysay wuu isku dayey inuu u soo noqdo madhabkii iyo manhajkii saxaabada iyo salafka iyo a'immada khaasatan alimaamu axmed caleyh raxmatullah oo ramzi u ahaa manhajka ahlusunna waljamaca yani u ahaa ramzi markii la imtixaanay oo imtixaankii ilaahay ka saaray tabaaraka wa tacala kadib ayb kutubta imaamku uu leeyahay alimaam abulxasan alashcari in badanoo ka mida mutaakhiriinta ashaaciradu way inkiraan laakiin inkaarkoodu macno weyn kuma fadhiyo usuushoodu maxay tahay marka usuushooda usuusha ashaaciradu usuusha ashaacirada bilikhtisaar markaan soo gaabino mastarka talaqiga oo lagu kala saarayo maxaa saxsan maxaa khaldan khaasatan masaa-ishan usuusha ah mastarkoodu waa caqliga sifaadka qaarkay sugeen iyo qaarkay diideen waxaa miisaan u ah caqli qodobkaana muctasiladiibay kala mid yihiin masdaru talaqi asal ahaan qadaayaadkan caqliga waa qawaacidda ahlukalaamkana sidooda waa saas taqdiimu alcaqli cala alnaqli cinda tacaarud waay caqligiiyo naqligu hadday isku dhacaan waxaa la hormarinaya caqligaa la hormarinaya ilaanatulcaqli baa la hormarinaya marka waa waa madhab falaasifada ka jeeda oo mutakalimiinta iyo muctasilada iyo ra'yigooda way macna waxaa ka mid ah usuushooda ka mid ah cadamu alakhdi biaxaadiisi alaaxaadi fi alcaqiida axaadiista aaxaadda loo yaqaano oo mutawaatirka aan ahayn caqiidada looma daliishan karo ra'yigaana asalkiisa muctasiladaa iskale axaadiiu alaxaad ixtijaaj ma gasho fii masaa'ili lusuul masaa'il alcaqiida waa ra'yu lmuctazila ashaaciraduna ayagay ka qaateen saas man leanna waxay leeyihiin cilmi yaqiiniya ma faa'iidayso ayb sidoo kaleeto usuul lcaqiida saddex qaybood bay u qabeeya masarka laga qaadanayo qismi oo caqliga keliya laga qaato iyo qismi caqligiiyo naqligaba laga wada qaadan karo iyo qismi naqliga keliyata lagu koobay saddexdaabay u kala qaadaan tafaasiisheeda hadda ma geli karno kadalika waxay ku khilaafeen ahlu sunnaha ay ku khilaafsan yihiin ashaaciradu ilaahay jiritaankiisa qaabka loo sugayo ahlu sunnaha iyo qur-aanku manhajku ku tusay allah jiridiisa qur-aankaa ku tusay waxaa kaloo ku tusay aayaadka rabbiyee kownigee muuqda makhluuqaadkiisa ayaa loo deliishanayaa rabbi jiritaankiisa waana masalo fitri ah laakiin ashaaciradu waa khilaafsanya shaaciradu iyagu falaasifadii mutakalimiintay ku khilaafeen asalkaa isaga ah oo waxay yidhahdeen alkownu xaadis walaa budda lahu min muxdisin qadiim wa akhasu sifaati alqadiimi mukhaalafatu lilxawaadis wa cadamu xuluuliha fiihi wmin muhalafati lilxawaadis ihbaatu anahu laysa bijawhar wala fi makan wax noocaasoo muxuu ahaayey isaga dhanba wareer ah bay isku dayaan dariiqo noocaasa ilahay jiritaankiisa inay ku sugaan macna ayib waana midda ay ka dhalatay inay inkiraan ilaahay sifaatkiisa ficliga ah yani qaacidadaasi falsafiga ah ayay yaa ka dhalatay inay ilaahay inkiraan sifaatkiisa oy inkiraan ilaahay ridihiisa iyo qadabkiisa iyo istiwaahu calaa carshihi yani waxa wey culuwuhu calaa khalqihi ayna inkiraan macna iyagoo leh yani sugideeda waxaa ka dhalanaysa xuluulu fi lqadiim adigu waxwy falsafo un iska wey man masalat liimaan marka la yidhahdo ashaaciradu waa murjio ah, alashaacira fi masaa'il liimaan ra'yigoodu waa ra'yu lmurji'a oo waxay leeyihiin waxaa ku filan ruuxa islaamnimadiisa shahaadateynka inuu ku dhawaaqo carabka kaga dhawaaqo annutqu bishahaadateyn ayaa ruuxa islaamnimadiisa ku filan saas maa sidaas daraaddeed ruuxaan tukanaynin oon sakaynaynin oon xajiyaynin oo aan wax cibaadaa la imaanaynin waa muslim bay ku leeyihi oo maxaa dhacay xataa wuxuu doonay ha sameeyo qubuurta ha baryo oo carada ha ismarmariyo oo kownkan awliya ka talisa ha yidhaahdo oo muxuu ahay caruurta sheekh cabdilqaadir jilaani baa isiiye ha dhaho oo daawada isagaa bixiya ha yidhaahdo mana tukado waa muslim bay kuleehi war maxaad muslim kaga dhigteen ah, waa shahaadanahayaa shahaadadiibu ku dhawaaqaya waa ra'yulmurjia ah. waay sooma waa ra'yulmurjia sidaas daraaddeed fii masaa'il iimaan alashaacira murjia ah. meesha soomaalida irjaagu ka soo galana waa kaas wax kastaba samee wax kasta haddaad samayso soomaaligu wuxuu ku war ninkaa soomaaliya seed ku gaalaysiinay ku gaaloobi waa muslim waaba soomaali waa muslim maxaa muslim ka dhiga waa kan waxaan oo gaalnimaaba ku dhex jiraa maya hadda waa soomaali marka fikirkaasi wuxuu inaga soo galay xagga ashaacirada fikruirja baa ina saameeyey saasman halkaasu inaga soo galay leanna sida xaqiiqada waxa way madhab ahlusunna waljamacana uu yahay ruuxa muslimka ah islaamnimadiisu markuu shahaadateynka ku dhawaaqo qalbigana ka ictiqaadiyo laabudda min camal sooma wax camalaba haddaadan la imaanayno ilaahay loogu dhowaado kayfa takuunu muslim leanna tiir tiirarkii iimaanka ka mid a ah duunsan sooma laabud aa laga maarmaana maa saas weyaan ayib xagga qur-aanka alle tabaaraka wa tacaala ashaacirada waxay qabaan inuu yahay waxaan soo marnay marka la xaqiijiyo madhabkooda waa madhab lmuctasila oo waxay qabaan qur-aanku waa makhluuq qur-aanka aan makhluuq ahayn waxay leeyihin waa kalaam nafsi ah laakiin qur-aankan inoo yaale xuruufta lehee sawtka lehee qur-aankani waxay leeyihiin hadalka ilahay maaha saas daraaddeed cinda taxqiiq fii masalati alqur'aan waxay qabaan inuu yahay makhluuq inuu yahay saas man laakiin way wareegeysano waxay ku leeyihiin cibaara can kalaam illah somayna soo mara markaan ka soo hadalnay cibaara can kalaam illah meesha ay maaturidiyadu ka yidhahdaan xikaaya can kalaam illah way isku dhow yihiin kanna qoladana xikaayay dhahaan qolana waa cibaaray dhahaan ayib adigu masalada iyadana sidoo kaleeto qadaaga iyo qadarka afcaasha addoommadu marka laga hadlayo ayadana waa jibriyo idanoo soo sheegna sooma markaynu soo marina waa ka soo hadalnay ashaaciradu waxay qabaan masale kasbi la yidhaahdo ah, yani waxa weye addoonku waa kaasib kasbi baa la yidhaahdaa allana waa khaaliq bay leeyihi ficilka addoonku uu sameeyey addoonkuna kasabkuu leeyahay allana khalqi buu leeyahay kasabkii fasiraa la yidhahda markaasay macno ay ku midaysan yihiin ku fasiri waayeen nimbe meel buu ku dhuftay kasabka sidan alaga wadaa kasabka sidan alaga wadaa mxuu ahaay abulmacaali juwayni meel buu ku dhuftay hazali meel buu ku dhuftay nimbe meel buu ku dhuftay baaqilaani meel buu ku dhuftay kasab la fahmi waayo markii la xaqiijiyey waxay noqotay marka waxaan xaqiiqo lahayn waana waxaanu soo sheegnay saddex arrimood oo culimmadu yidhaahdaan xaqiiqa male waa un magac u yaal ayay ka mid kasbu lashcari saas marka masaladaana waa jibri waxaan dhihi lahaa waa ha waa wa waa jibriyo masaa'il alqada walqadar marka la joogo waa jibriyo marka waxaa la dhihi karayaa ashaaciradu madhabka ahlusunna waljamaaca ee saxaabada laga soo gaadhay ee aimadii quruuntii saddexdaa la kala dhaxlay waxay ku waafaqsan yihiin usuusha marka la taxriiriyo afal mise laba afal afal mi laba afal inta kale waxaa la dhihi karaa way ku khilaafsan yihin sidaas daraaddeed mucdamu usuul ashaaciradu waxay uga dhow yihiin muctasiladay uga dhow yihiin ahlu sunnaha mucdamu usuul saas wey macanaa markii la xaqiijiyo halka mas'ale ee la yidhaahdo ahlu sunnaha ay ku waafaqsan yihiin waa mas'alada la yidhaahdo saxaabada saxaabada ayagu waxay qabaan inaysan gaalo ahayn dagaalkii dhex marayna inay mujtahidiin ahaayeen aan laguna xadgudbin qodobkaasay yidhaahdaan ahlu sunnaha way ka waafaqsan yihiin amaa masaa-isha inteeda kale way khilaafsan yihiin mucdamkeeda badankeeda ahlu sunnaha waa khilaafsan yihiin shaaciradu marka sidaas wa maaturiidiyada iyaguna ka ogfogeyn labadaa qole ee dambe marka ashaacirada iyo maaturiidiyada maadaama ay muctasilada aada isu radin jireen ayagaa marka qaatay magaca la yidhaahda ahlu sunnaha ahlu sunna waljamaaca magacaasay qaateen xataa culimmada ku taafuray ama afkaartooda qaar ka mida ku taafuray oo qaarkood ay kutubta xadiidka sharxeen ama tafsiir ay kutub tafsiira ay leeyihiin sunna waljamaaca hadduu ku yidhaahdo ninku wuxuu ka wadaa maa turiidi ama ashcari buu ka wadaa adigiina kula aadin madhabkii saxaabada iyo meeshaa hagu aadin alla aadin macna saas wey muhim wey in la fahmo ayib wa nabaairihim iyo kuwa wixii la mida ah, oo ashaacirada iyo maaturiidiyada wixii la mida ah, ayuu muxuu ahaayey ayaa tusaalayaashii ama ka mid ah fa tani buui marka fa tani firaqu dalaali baadida kooxaheedii waay a luunsanaanta iyo baadinimada kooxaheedii waay wa qawaa'ifu lbidaci bidcooyinka kooxaheedii waay daa'ifada iyo firqadu waa isku mid fa haadihi middan aan soo sheegnay laga soo bilaabo raafidada soomay raafidada laga soo bilaabo ilaa muxuu ahaayey eh, khawaarijtii qadariyadii eh, nimankii la dhihi jiray muxuua jahmiyadii eh, soo wad adiga ilaa murji'ada saalimiyadii muxuu ahaay kullaabiyada shaaciradan hadda aan sheegaynay fa haadihi tani marka firaqu dalaali nuunsanaanta firqooyinkoodii firqooyinkii nuunsanaa waay wa tawaa'if lbidaci bidcooyinka kooxahoodii way kooxihii bidcada iyo hawada ku dhacay quraanka aanka iyo sunadan khilaafay wey acaadana allahu allaha naga naga badbaadiyo allaha naga nabadgeliyo minha xaggeeda ah, bidacda iyo dalaalka iyo kooxahaasba allaha naga nabadgeliyo tabaaraka wa tacaala allaha naga magangeliyo oo hanaga badbaadiyu le imaamku aamiin firaqdaasi marka waxa weye waxay ka mid yihiin oo la dhihi karaya waxay ka baxeen dariiqii saxaabada kitaabka iyo sunnaduna tusay nebi maxamedna uu ka tegey salawaatu rabbi wasalaamu calayh dariiqa isagaa taabiciinta iyo a'immadii waaweynahay saddexdii qarni ee diinta laga soo gaadhay iyo dariiqoodii bay ka leexdeen dariiqoodii bay ka leexdeen su-aal baa laisweydiinayaayo ma la dhihi karaa waxay ka mid yihiin laba-iyo soddonka firqo waxaan dhihi laba-iyo toddobaatanka firqaan dhihi laha ee ahlu ka mid yihiin mala dhihi karaa ilan nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummaddiisu inay iskhilaafi doonto ma sheegin ah, xadiidka canf bin malik iyo keyrkiiba nabigu sal alay slam yahuuddu toddobaatan iyo kow kooxood bay noqdeen muxuu ahaayey nasaaraduna toddobaatan iyo laba ummadayduna toddobaatan iyo saddex kooxood bay noqon doonta kulligoodna naartay gelayaan hal mid mooye middaa markii la weydiiyeyna waa jamaacada buu nebigu sal ly slm waa dadka ku midaysan dariiqaygii iyo dariiqii saxaabadayda jidkaa haya waay ayib su-aal baa marka isweydiin lao waxaa la isweydiinayaa ma la jasmin karaa oo ma goyn karnaa inay gelahayaan toddobaatan iyo labada kooxoodee naarta gelaya ma jasmin karna a'immada sunnadaee salafka qaar ka midaa ah jasmin jiray oo dhihi jiray yani waxa way masalan muxuu ahaayey cabdullahi mubaarak oo kale cabdullahi mubaarak mar la weydiiyey wuxuu yidhi ummaddu intay isu u qaybsantay baa la yidhi markaasuu yidhi asalku waa wuxuu yidhi waa afar firqa waay asalka kooxuhu afar firqay u qaybsamayaanbun shiicada iyo xaruuriyada waa khawaarijta iyo qadariyada iyo murji'ada koox walba marka kooxay usii kala jajabtay way sii qaybsantay buui ilaa ay gaadheen toddobaatan iyo labadaa kooxood tiradii buu marka sheegay markaase waxaa la weydiiyey oo lagu yidhi oo de jahmiye maadan ku darinin soo ma jahmiye maxaad ugu dari weyday afar baad sheegtay markaasu wuxuu ihi inamaa sa'altanii can firaqi shariica buui ama firaqi lmuslimiin kooxaha muslimiinta somaada weydiina a dee jahmiya ma muslimiinta lagu tiriyaa buui aniga koox muslimaadi warsatay buui jahmiyana aniga islaam iguma jirto buui kuwaasi oon yahuudiya meelaha ka cagday ama muslimiin iskhilaafay oo kooxo oo dariiqa ka baxay laakiin aan weli diinta ka bixin haddaad i weydiisay afartan wayaan iyagana way sii kala jaban ayb marka waa jiraan a'imo ku tiriyey oo muxuu ahaayey kooxahan jasmiyey inay firaqii e, naarta gelaya ay yihiin laakiin sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah asagu wuxuu taqriirinayaa oo leeyahay xadiiska nebigu sal lla alay wasalam tanziilintiisa lagu fadhiisiiyo koox kooxaha ka mid ah waa mas'ale ijtihaadi ah waana soo tilmaana xalay soo mahe waa masale ijtihaadi ah nas dhahaya ma jiro qur-aan ama sunna oo dhahaya kooxahaasi toddobaatan iyo labada ah waxaa ku jirta muctasilada soma nas dhahaya ma jiro culimmadii markay fiiriyeen khilaafkooda intuu la egyahay iyo fogaanshaha ay ka fogaadeen sunnadiiyo dariiqii saxda ahaa ayay markaasi dhahayaan firqadani kooxihii toddobaatan iyo labaday galayaan marka waa ijtihaad soma nin ku fadhiisiiya iyo ninaan ku fadhiisiinin saas man halkaas marka imaanaysaa ibnu taymiya isagu wuxuu leeyahay masaladaasi waxay u baahan tahay taxadar aada u fara badan markii la koox xibla kooxihii toddobaatan iyo labadii bay gelaysaa ood ku fadhiisiinayso ood ku dabaqayso waa masale u baahan ijtihaadiyadana ah una bahan mxuu ahaay eh, mxuu ahaay taxadarkeeda sidaa marka la macnaheedu ma aha kooxahan in xukumka la saarayo iyo afkaartooda iyo la soo dhowaynaya maaha afkaartoodu waa khariban yihiin waana khaldan yihiin waana fogaadeen maabayna qolo gaalowdoo diintaba ka baxayso afkaartoodu ay tahay afkaar mukafiro diinta ka saaraysa iyo kuwo ka sokeeyo oo aan diinta ka baxaynin laakiin khaladaadkoodu aada u waaweyn yay isugu jiraan laakiin mas'alada ah na jannaartay galayaan xadiiskaa in lagu fadhiisiiyo taa umaan ka hadlaya macana ayb wuxuu yihi sheekhu waama binisbati ila imaamin waama anisbatu ila imaamin fi furuuci اddiini kaطawa'if اlarbac falaysa bimadmuum nisbayn ilaa imaamin imaam loo nisbeeyo binisbati tiirin ama abtirin ama abtirsi ilaa imaamin imaam xaggii lagu abtirsado fii furuuci diini diinka furuucdiisa dhexdeeda ka dawaa'ifi alarbaci sida afarta madhaboodba sida afarta madhabood oo kale falaysa ma ahaanin nisbadaasi bimadmuumin mid caayan ma ahaanin hadalkani wuxuu ku xidhan yahay amaadaasi oo tafriic ka yahay markaad hadalkii imaamka dib ugu noqotaan kooxaha markuu bilaabayo muxuu yidhi wuxuu yidhi oo inoo soo sheegay wa kullu mutasammin bikayri alislaami wasunnati mubtadic soo inama soo dhe ruux kasta oo isku magacaaba oo ku abtirsada oo nisfa sheegta islaamnimo iyo sunno waxaan ahayn oo kooxaha uu sheegay ee khaldan ee khariban ah ku abtirsada oo magacooba sheegta kaasi waa mubtadic buuli mas'alo kaleetoo marka taa ku xidhan oo sheegashadeediiyo ku abtirsigeedu aysan dhib lahayn buu marka yuu ka soo reebayaa u daba dhigaya wuxuu yidhi marka haddaad imaam a'immada sunnada ka mid a ah, aada isu tiiriso imaamkaana waxaad isugu tiirinaysaa ay tahay furuucda diinta furuucda diintu waa masaa-isha axkaamta waay masaa-isha axkaamta way masalan dahaaro iyo salaad iyo soon iyo xaj iyo beeca iyo shiraha iyo jinaayaadka iyo talaaq iyo nikaaxa axkaamta wax ku saabsan ayaad yacni yaad isugu tiirinaysaayo waxa aad ku raaxayso eed ugu abtirsanayso waa masaa-ishaasi wixii uu ka qabay iyo khiyaaraadkii ikhtiyaaraadkiisa siduu doortay baad raacsan tahay madhabkiisii baad raacsantahay markaasaad isaga ku aad isu tiirinaysaa macana ood u nisba sheeganaysaa midda iyada sida afarta madhabood oo kale buuri kaawaa'ifi alarbac wuxuu ka wadaa sida kooxaha afartoo kale wuxuu ka wadaa almadaahib alarbaca afarta madhaboodee fiqiga ah ayuu ka wadaa macna marka nisba sheegashada noocaas iyadu dhib ma laha buuri almadaahib alarbaca furuucu diinna waxaa loo yaqaanaa wixii aan caqaa'ida ku tacalluqin laakiin ku tacaluqa axkaamta ku tacaluqa saasuu ka wadaa macna tawaafir arbaca waa afarta madhabsaan sheegnayba oo xanafiyada axnaafta maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada afarta imaam ee madaahibta fiqhiga aleh ah ee inta badan muslimiintu wixii ka dambeeyey ay raacsanaayeen madaahibtooda ayaa laga wadaa abu xaniifa oo imaamkii u horreeyey ah annucmaan ibnu haabit imaamu ahli ciraaq wuxuu dhashay siddeetankii taariikhdu markay ahayd siddeetankii hijiriga wuxuuna dhintay boqol iyo kontonkii markay ahayd imaamka labaad oo ka dambeeyey waa imaamu malik oo maalik madhabka maalikiga loo tiriyo malik ibnu anas alasbaxi imaamu daar ilhijra wuxuu dhashay baa la yidhaahdaa sagaashan iyo saddexdii hijiriga wuxuuna dhintay boqol toddobaatan iyo sagaalkii hijiriga imaamka saddexaadii waa imaamu shaafici nisba oo muxuu ahaayey muxuu ahaa shaaficiyadaan dhihi lahaa oo iyadana waxaa loo tiiriya alimaam maxamed ibnu idriisin ashaafici wuxuu dhintay sanadka abu xaniifa wuxuu dhashay baan dhihi lahaa wuxuu dhashay sanadku abu xaniifa dhintay abu xaniifa wuxuu dhintay boqol iyo kontonkii sooma shaaficina sanadkaasuu dhashay ayib wuxuuna dhintay taariikhdu markay ahayd laba boqol iyo afar laba boqol iyo afarna waa dhintay alimaam shaafici caleyh raxmat imaamka afraadi waxa weeye waa alimaam axmed ibnu maxamed ibnu xambal ashaybaani imaamu ahli sunna waljamaaca oo isagana wuxuu dhashay boqol iyo lixdan iyo afar hijirigu marka ah taqriiban afar iyo toban sano ayuu xagga dhalashada ka dambeeyey imaamu shaafici soo ma ayib wuxuu dhintay laba boqol iyo afartan iyo kow ayuu dhintay afartaa imaam baa marka madaahibta afarta fiqiga loo tiiriya afartaa imaam maxaa loogu tiiriyaa oo isku khilaafsanaayeen horta arday isu ahaayeen inta badan alimaam abu xaniifa imaamkii u horreeyey oo madhabkan xanafiga loo tiiriyo wuxuu sheekh u ahaa maxamed ibni xasan ashaybani maxamed ibni xasan ashaybani wuxuu sheekh u ahaa imaamu shaafici imaamu malik wuxuu sheekh u ahaa shaafici oo ardaygiisu ahaa shaaficina wuxuu sheekh u ahaa imaam axmed marka waxay ahaayeen niman mashaa'ikha oo arda isu noqday intooda badan maxay isu khilaafsayeen marka wixii usuusha hadda aan ka soo hadlaynay oo firqooyinkan soo tirinaynay ay isku khilaafsanaayeen ama dariiqii sunnada iyo salafka ay ku khilaafeen ayagu way isku waafaqsan yihiin oo dhankaa khalad kagama jiro kumana ayaa khilaafsanaa saxaabadii iyo salafkii kumay khilaafsanaa allahuma alimaam abu xaniifa waxaa la yidhaahdaa eh, xagga masaa'iliimaanka eh, wuxuu ku ta'asursanaa fikirka irjaaga khaasatan irjaa lfuqahaa ama murji'at lfuqahaa oo wuxuu qaybaa la yidhahdaa iimaanku iimaanku waa qowlun billisaan waictiqaadun bilqalbi waa irjaa lfuqahaa masalada kusoo sheegnay ama aimada masaa-isha marka asalka isku mid bay ka ahaayeen waxay isku khilaafeen oo ku kala tageen masaa-isha axkaamta fahamkeeda qur-aankii axaadiistii nebiga saxaabada aahaartoodii mas'aladani ma sidanaa mise sida waa sidan waysada ku saabsan dahaarada ku saabsan salaadii ku saabsan muxuu ahay sakadii ku saabsan janaasadii ku saabsan axkaamtan fiqigaabay aragtidoodu ku kala bedelayeen in badanoo ka midana maxkaamtaa way isku waafaqsanaayeen wax ka midana isku khilaafsanaayeen sidaa markay yihiin imaam walba marka ikhtiyaaraadkiisii masaa-ishan wixii la qumanaaday sidii la xoog badnaatay la rajaxnaatay bay ardadiisii ka qaateen ardadiisii baa marka faafiyey waa qoreen arday sii yeesheen ummad baa ka sii qaadatay jumhuur baa ku xidhantay sidaasaa afarta madhabood marka ku kala faafeenoo waa fahamkii iyo fiqhigii iyo ikhtiyaaraadkii a'immada afarta ah waa afarta madhab laga wadaa afar diinood ma aha afar diinood sida dadka qaarkood ay u haystaan waa afar diinood oo afar meelood ku kala aroora maaha afar firqo oo kala socoto oo firqadaa luunsanna maaha waa afar imaam oo isku dariiqo ah oo isku asal ah laakiin fahamkoodii uu iskhilaafay masaa-isha qaarkood fahamkoodii iskhilaafayna ardadoodii ay kala qaateen ummadduna saa ku kala raacday sidaasaa la yidhahdaa marka madaahibta afarta masaa-isha marka ay ku kala tageen oo isku khilaafeen ma keenin khilaafkay isku khilaafeen ma uusan keenin inay kala go-aan ummadda islaamkana kuma keenin inay kala tagto kala jajabto islayso iska hor timaado ma ku keenin ayagoo walaalo ah bay masaa-ishana ku kala aragti gadisnaayeen asagoo sheekh iyo ardadiisii isu bay ku kala aragti gadisnaayeen aragti gedisnaanta masaa-isha lagu kala aragti gadisan yahayna ceeb ma ahayn wax laysku laayana ma ahayn wax laysku colaadiyana ma ahayn bal wax yani wax weeyaan marka qaarkoodna laga niqaashoo lays tusaaleeyo marka kalena laysku tixgeliyey ah saas man midda noocaasoo kale marka madaahibtu ka dhalatay midda iyadaa inaad tidhaahdo u nisbo sheegatoo tidhaahdo anigu waxaan ahay eh, xanafi baan ahay ama aad tidhaahdo waxaan ahay maaliki baan ahay ama aad tidhaahdo shaafici baan ahay ama aad tidhaahdo xambali baan ahay middaa iyadii dhib male buuhi imaamku sooma wuxuu inoo kala saarayaa marka labo khilaafka madhabigii ikhtiyaaraadka fuqahada ee xuduudda fiqiga iyo axkaamta ku siman iyo khilaafka iyo furqada ay la yimaadeen firqooyinka lunsan labadaasu inoo kala saaray saasmlabada ayuu inoo kala saaray wuxuu yihi marka wa nisbatu yani waxa weye nisba sheegaso ama tiirin ruuxa loo tiiriyo ilaa imaamin imaam xaggiisa fii furuuci diini diinka furuucdiisa dhexdeeda furuuc diin yani waa asayl axkaam kaawaa'ifi alarbaci sida afarta madhab oo kale falaysa ma ahaanin bimadmuumin mid cayan ma ahaanin mid cayan maaha goor muusan madmuum ahayn wuxuusan madmuum ahayn haddii aad tahay ruux eh, adilada fiirin kara oo adilada kale rajixi kara oo fahmi kara imaamkan mas'aladan muxuu sidan u yidhi muxuu deliishaday deliilkiisu ma daciif ba mise waa xoog badan yahi sida uu mas'alada ula soo baxay qawaacidulistibaad muwaafaqsan tahay haddaad ruuxu garan karo oo miisaami kara khilaafkooda aad tahay inaad mid ka mida taqliidisood iska raacdo sax ma ah waa inaad fiiriso adiladooda baadho miisaanto dhanka kula xoog badnaadana aad diin ka dhigato saas macana haddaadan ahayn ood inaad taqliidiso ood mid uun iska daba gasho mooyaane aadan awooddii aad wax ku kala saari lahayn lahayn marka iyada ah in aad wixii ikhtiyaaraadkooda ahaayo siday doorteen aad raacdo dhib male leanna awood kale ma lihid waxaase laga maarmaan ah markaa iyada ah hadday kuu soo baxday kuu caddaato ra'yiga imaamka aad qaadatay inuu nas khilaafay ama laga xoog badan yahay oo imaam baa kuu sheegay nin sheekhaa kuu sharxay daliilkii baad heshay waad fahantay sheekaygaa qaba inaad ku dhaganaato maaha saas man waa inaad ka tagto lanna sheekhu warkiisu waa nin culimoo dadaalayoo si wax u fahmay fahamkiisuna saxna waa noqon karaa khaladna waa noqon karaa fahamkoodu nusuus ma ah qur-aanna ma aha xadiisna ma aha fahamkoodu waa dadaal ay wax kula soo baxeen ummaddana u soo bandhigeen ayna yidhaahdeen sidaasaanu wax u fahanay hadday sax tahayna ha la qaato oo qur-aanki iyo sunnadii waafaqsanta hadday khaldan tahayna ka taga ayaga laftooda inala dardaarmay ayaga laftooda ayaa inala dardaarmay oo imaam aan laga haynin hadalkaa ma jiro afartoodaba sida masalan alimaam abu xaniifa o kale caleyh raxmatullah waxaa ka sugan inuu yidhi wixii rasuulka ka soo arooray facala ara'si waalcayn wixii nebi maxamed ka yimaada meel laka mari mayno waa ogolla wma jaa can saxaabati ikhtarnaahum wixii saxaabada ka yimidna waa dooranaynaa buuli wama kana can gayri dalika saxaabada wixii ka dambeeyey wixii ka soo aroorayna wuxuu yidhi fahum rijaalun wanaxnu rijaal rag bay ahaayeen annaguna rag baan nahay buuli lanna waxa weyaan yani waxa weyaan raggii wuxuu ka mid ahaa raggii saxaabada wax ka soo gaadhay soo ma ama kibaaru taabiciin bu wax ka soo gaadhay marka wuxuu leeyahay wixii saxaabada ka dambeeyey de iyaguna waa rag inaguna rag baan nahay waa fiilinayna masalada ayib alimaam malik bn anas isagana waxaa ka mid a ah hadaladiisii uu dhihi jiray inamaa ana basharun ukhti wa asiib war bini aadam baanahay waan gefi marna waan asiibiyo xaqa waan heli fanduruu fii ra'yi buu dhihi jiray ra'yigayga iyo ikhtiyaarkayga fiiriya fakulu maa waafaqa alkitaaba wasunnata fakhuduu bihi wixii kitaabka iyo sunnada waafaqa ka qaata wa kullu man lam yuwaafiq alkitaaba wasunnata fatrukuuh wax kastoo kitaabka iyo sunnada aan waafaqin oo hadalkayga'ana iyo madhabkaygana isaga taga buu dhihi jiray aw abayeelina alimaamu shaafici caleyh raxmatullah baa isaguna wuxuu dhihi jiray idaa wajadtum fii kitaabii khilaafa sunnati rasuuli illah faquluu bisunnati rasuuli illaahi wadacuu qawlii haddaad kitaabkayga ku aragtaan iyo hadalladayda wax sunnadii nebiga khilaafsan iyo xadiidkiisa ka taga hadalkayga sunnada nebigana qaata taas man yani wuxuu leeyahay haddii xadiis sugan oo nebiga ka sugan aadi aragtaan anoo khilaafay caqligaygii waa tegay oo ogaada waan waashay buu dhihi jiray saas way macana waaba xanaaqi jiray markii la yidhaahdo xadiis nebiga ka sugan imaamu shaaficiyow ma qabtaa ma kula qumaya war miyaan gaaloobay buu dhihi jiray miyaan gaaloobay ma kula qumaya xadiis nebiga ka sugan iyo aayad qur-aana ma qabtaa oo goormaan waashay goormaansa gaaloobay buu dhihi jiray goormaad aragtaa adoo kaniisad ka soo baxay marka aad bay ugu adadkaayeen alimaam axmed caleyh raxmatullah hadalkiisa isagana ka mid ahayd laa tuqallidnii walaa tuqallid maalikan wala thawriya wala lawsaaciya aniga ha iska kay raacin maaligna ha iska raacin thawrina ha iska raacin awsaacina ha iska raacin wakhud min xayu akadu bu dhihija meeshay ka soo qaateen u noqoo ka soo qaado ceelka ka soo cad xaggay ka soo qaateen ya kitaabkaiyo sunnada meeshaan ku aroorneen ka soo qaadannay ku arooroo ka soo qaado laakiin shaafici baa yidhi haddaad la soo fadhiisato ah, maalik baa yidhi war annagu nidhi laakiin dadaal bay naga ahayd waxaan nidhina waa wuxuu aan fahanay laakiin yani waxa weye macsuumiin ma nihin waa khaldamaynaa waana saxmaynaa ku noqda meeshaan wax ka soo qaadanay oo fiiriya bay dhihi jireen a'immadan iyagaa dardaaranan ka tegey marka ninka marka iska daba fadhiyale anugu shaaficiyaana la yidhaahdaayo dee shaaficiyana kutubteeda waan haysanaayo shaaficiye wixii ka baxsanna dee waaba khaldan yahayo ninkaasi wuxuu u baahanya yani waxa weeyaan in laga qabto dadku u baahanya ah, in fadhiisoo waxbaro la yidhahdo u baahanya waxbaro jaahil baa tahay waxbaro saas wey macana leanna ilaahay ma soo dejinin diin la yidhahdo shaaficiyo diin maalika la yidhahdana ilahay ma soo dejinin mana dardaarmin allah tabaaraka wa tacala soo saas ma xanaabilo xanafiye diin la yidhahdana ilahay ma soo dejin ilaahay meeluu ku dardaarmayna ma jiro uu dhahayo madhab hebel raaca carurkaasaa laku helo ma jiro sheekh hebel fahamkiisa ha la raaco iyo madhabkiisa wax dhahaya ma jiro haayatu maa fil amri maxay tahay a'immadani way dadaaleen way khidmeeyeen sunnadii iyo qur-aankii bay u khidmeeyeen laakiin waxay soo saareen iyo fahamkoodii iyo fiqigoodii iyo madhabkooduba waa bashar sooma miisaankii baan haysanaayo wixii miisaanka waafaqana waynu qaadan wixii miisaanku khaldana ya waxaan dhahaynaa iyaguna waa dadaaleene ajir bay leeyihiin allah u naxariisto ku xadgudbi mayno laakiin wixii kitaabka iyo qur-aanku didiye sunnadu waxaan leenahay inaga daaya qur-aanka iyo sunnadaynu qaada so saas ma ayaga laftooduna inay iskhilaafaan sababtaasaa keenay shaafici inuu ardaygiisu khilaafo ah, axmed inuu khilaafo axmed inuu khilaafo oo masaa'il ku khilaafay isagoo ardaygiisa waxba kama qabin saas ma a ah, waxba kamuusan qabin leesh leanna shaafici waxaa u muuqday masaa'il ka qarsoontay isaga oo uu ku khaldamay inuu axmed sixi karo alimaamu maalik waxba kama qabin ardaygiisa shaafici inuu khilaafo lanna masaa-isha uu ku khilaafayo waxaa dhici kartay inuu isagu ka hayo xaqii hadduu adigu kaa qarsoomay ardaygaagu ha muujiyo ummaddu ha fiidiso ma ardaygaagaa saxsan mise adaa saxsan ummaddu ha kala doorato adigana wixii ilaahay uu ku waafajiyin baad sheegtay sooma ah, oo ilahay kugu addoonsaday tabaaraka wa waa saas bal waxaan qariib ahayn in imaamkan laftiisii imaamkan laftiisii inuu kala doorto oo markuu e, meeshan joogona uu si u fatwoodo markuu meel kala tagana fatwadiisii la qumanaan weydo uu bedelo sooma inuu bedelo alimaamu shaafici caleyh raxmatullah sida caanka wuxuu leeyahay laba madhab ama laba qowl buu leeyahay qowl waxaa la yidhahdaa qawluhu alqadiim qowlkiisii horaa la yidhahdaa intuu ciraaq joogay ilan mar madiinuu ku noolaa iyo xijaaz markii dambena ciraaq buu u wareegay meesha fataawidiisa ugu badnee qadiimka ana waa ciraaq ciraaq intuu toogay masaa-ishuu fatwooday iyo fataawidiisa iyo ikhtiyaaraadkiisa waxaa la yidhaahdaa alqowl alqadiim baa loo yaqaana imaam shaafici ciraaq wuu ka tegey masar buu tegey noloshiisa inteedii dambe masar buu ku qaatay masar intuu joogay wixii uu fatwooday iyo ikhtiyaaraadkiisana waxaa la yidhaahdaa alqowl ljadiid bay u yaqaanaan hal mas'alo buu laba ra'yi ka leeyahay mar marka qaarkood waxaa xoog badan marka daliilka la fiiriyo qowlulqadiimkaa xoog badan marna qowluljadiidkaa xoog badan qolada shaaficiyadu waxay yidhahdaan labaatan mas'alo wax ku dhow ayaa qowlulqadiimku xoog badan yahay qowluljadiidkana jadiidkana masaaisha intooda badan buu ku xoog badan yahay hal madhab oo hal imaamu aqwaashiisii ah baa la kala rajaxayaa oo laysu miisaamayaa oo la leeyahay kana xoog badan kana waa tabar daraya soo ma marka hal imaam hadduu ogolaaday in la kala doorto ra'yigiisa maxaa xoog badan maxaa tabar daran a'immadii kalena waa loo miisaamayaa ra'yigiisa iyo madhabkiisa markaasaa waxaa la dooranayaa kee xoog badan so saas maa laakiin waxa weeyaan hal madhab oo la dardaarmayoo xaqu ku uruursan yahay haddaad tidhaahdo waa jira oo madhabkaa xaqu kama baxo aqwaashiisuna waa wada xaq kutubtawiisa waxa ku yaallana waa wada xaq wixii khilaafsanna waa khaldan yahay madaahibta kalena waxba kama jiro maalikiya waa wada khaldan tahay xambaliya waa wada khaldan tahay xanafiya waa wada khaldan tahay maxaa saxsan shaaficiyada ma wada saxsan iyo kutubtooda waxa ku yaalla waxaa tahay ninaan waxba u kala baxsanayn in islaamka lagaa qataad u bahanta marka fadhiiso in lagu dhaha waxbaro baad u baahanta leanna a'immadii madhabkuna ma dhihin kuwii ka dambeeyey ma dhihin culimmadii ma dhihin kulligood waxay lahaayeen war waxani waa faham noo muuqday hadduu saxsan yahayna qaata hadduu saxsanaa waayona ha laga tago oo culimmadaa kale ra'yigooda hala qaato saasaa marka masalada lagu kala saariyo ceeb maaha markaa falaysa bimadmuumin buu ilayhi wuxuusan madmuum noqonaynin markaynan mas'aladu sidaa noqonino imaamka ra'yigiisana laga faa'iidaysan khilaafka culimmadu ay madaahibtaasaa isugu khilaaftayna la kala dooran bixasab daliilka kii xoog badan markaad wax kala weydana oo wax kale kuu suuroobayo tabartaada ay noqotona ra'yigooda waa taqliidin leanna waxa weye markaad waxba kuu suuroob mooyaan ama awood aadan lahayn aanan waxna garanayn nin culimo o weydiisana aada weydo marka inaad taqliidiso oo iska dabagasho tiaado sheekh hebel baa sidaas yidhi ood iska raacdo waa bannaanta laanna ruuxa awood kale ma leh awooddiisaa intaa ku eg macnaha marka taa iyadii ceeb maaha oo firaqdii oo kale la mid maaha khilaafka madaahibta fiqiga ah firaqdii oo kale khilaafkooda ma aha saas daraaddeed inaad sheegato dhib male ah, in imaam nawowi yimaado oo yidhaahdo shaafici baan ahay dhib male inuu yimaado ibni xajar oo yidhaahdo shaafici baan ahay dhib male inuu bayhaqi yimaado yidhahdo shaafici baan ahay dhib male inuu abu yacla yimaado yidhahdo xambali baan ahay dhib male maxamed bn xasan iyo yani waxaw inay yidhahdaan xanafiyaan nahay dhib male goormayna dhib lahayn waxay dhib aysan lahayn marka aad nisba sheegashadaasi aynan keenaynin inaad daliilka diido mishimad meeshii madhabkaaga lagaga xoog badan yahayna inaad ka leexato markayna keenaynin ah, inaad ka leexato markayna keenaynin markaad iskala sheekaas dhib male alsheekh ibn baas caleyh raxmat ullah baan majmuuc fataawigiisa ku taallaa fataawi eh, muxuu ah maqaalada fataawi mutanawica waxaa la weydiiyey madhabkaagu muxuu yahay markaasu wuxuu yidhi xambali baana laakiin waxaan fatwoonayaa xasaba daliil ah, meeshii daliilku maraan mari laakiin madhab ahaan xambali baan hay buuri maanta ninkii ku qortahay kitaabtiisa lagu arko ama haddaan hadda maanta idhahdo anugu shaafici baan ahay wadaadku waalashada waa soo wadwaday baad dhahaysaa ah, waayaxanba uu soo wadwatay sababtuna waxa weeye madaahibtan fiqiga ah iyo waxaa laysku diray dalabadii da'yarta ahayd markaasaa madaahibtii iyo kutubtoodii iyo turaabkii islaamiga ahaa iyo fiqigii iyo wixii oo dhan baa lagu diray waxaa la yidhi adiga xadiiska aad waa gacanta xadiiska aad bululmaraamka akriso oo muxuu ahaayey muntaqaha akriso oo bukhaariga akriso oo sunanka akriso oo wixii aad gaari karta gaar laakiin fitraadka weyn ee dhaxalka ah ee culimmadii ka tagtay ee noloshii ummadda in badanoo ka mida meeshan kaydka looga helayo maaha in aad ka fogaato tidraahdo maya anugu kuwan soo maa wadaad warkiisa maxaba ilugoynaya qur-aanka iyo xadiiskaaan heli karay midda keentay weeye natiijada keentay weye in maanta laga la'yahay soomaalida dhexdeeda fuqaha fiican laga la'yahay fuqaha fiican fuqaha markii loo baahdo raggii hore minhaajka iyo akhrisan jiray baa loo noqona rumi abdabaa ah. sax tafsiir akhrista xadiis akhrista laakiin masaladu markay fiqi u baahato oo la yidhahdo masaladan ha la saleeyo yani waxa weeye waxay u baahanaysaa nale war manhaajka wadaadadii la akristay hala raadiyo lanna annaga manhaajkiibaba lanagu dirayba manhaajkii iyo kutubtii fikiga ayaa lanagu diray xaqiiqada jirtana waxa weeye sida uu leeyahay sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah iyo weliba sheekh albaaniga ninka daalibulcilmiga ee doonaya inuu faqiiha noqdo marka hore waxaa la doonayaa inuu ku tafaquho fiqhigii madhabiga ahaa fiqiga madhabiga inuu ku tafaqo leanna afarta madhab baan hal mar wada qaadanaya haddaad tidhahdo oo maalan kutubtii adilada intaan u noqdaan madaahibtii afarta hal mar wada dhegaysanaya xanaabiladu saasay tiri shaaficiyadu saasay tiri maalikiyadu saasay tiri xanafiyadu saasay tiri arday mubtadi aa tahay afartiiba marka lagu wada sheego waxna ayna wax badanna kuu bilownayn ma wada qaadi kartaa ya marka hore hal madhab kutubta mukhtasaraadka kusoo baro marka asalkaaga iyo tacliintaadu soo yara kacdo marka waxaad gaadhaa fiqiga la yidhaahdo fiqulmuqaaranka inaad madaahibta isgarab dhigto kala rajaxdo xilligeeda gaad laakiin wixii haddaad iska dhex jiidho oo dhibka hadda na haystaan waxaa imaanaysaa man dalaba alkul faatahu lkullu waana natiijada maanta ina haysato kulli hal mar ninkii raba inuu wada ururiyo kulli bay wada dhaafahayaan soo ma yani waxa weeyaan masalan tusaale ahaan yani eh, ai baa kaa ai baa kaa dilay waxoogaa xayn ai ah baad wadatay aigii baa diday aigii markuu diday baa waxaad istiri maxaa kugu dhacaya dhexdaad soo istaagi aigiina wada carar daynama waxaa kuu roonaan lahayd laba kun xaggooda intaad u orda ama saddex saddexdaa inaad ka mintiddo xunbaa kaaga hadhi lahaa soo saasma xunbaa kaaga hadhi lahaa marka waxaan adoo wada qaban karin hal mar bilowga aad isla raadinayso waa midda keentay natiijo la-aanta in dalabatulcilmigii iyo saxwadii dadkay soo saartay maanta lagala yahay dad fuqaha oo loogu noqdo fiqhigii iyo axkaamtii ummaddu ay u baahnay insha allah tacaala habeenka sabtidu soo gelaysaan dhamaystirsoona insha allah taala inta laaban maalinta jumcada habeenka sabtidu soo gelayso ayaan dhamaystiri doonaa biidn illah hada bilahi tawfiq wsal allah waslam ala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi waslm